بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه faslu fii rujuuci shuhuudi can shahaadatihim fasalkani wuxuu ku saabsan yahay eh, markhaatiyaashii oo ka laabta markhaatigii ay galeen eh, waxaa kale oo mualifku raacin doonaa suwar kale ilaa lix suuro gaadhaysa oo rujuucan ku saabsan wuxuu kaga hadli doonaa rujuucu shuhuud rujuucu lqaadi qaadiga oo ka laabta xukunkiisii rujuucu lqaadi washuhuud qaadigii iyo shuhuuddii oo ka laabta rujuucu lmusaki oo laabta rujuucu alweliyi waxdahu weligaoo keligii laabta iyo rujuucu alweliyi washuhuud waxaa kaloo lagu dari karaa suwar kale ay ka mid tahay rujuucu alweliyi waalqaadi washuhuud rajacuu idaa rajacuu hadday ka laabtaan shuhuuddii cani shahaadati markhaatigii ay fureen hadday ka laabtaan qabla alxukmi xukumka ka hor imtanaca xukumkaasi wuu reebtoomayaa ow amase rajacuu markhaatiyaashii waxay laabteen bacdahu xukumkii markii la riday kadib wa qabla istifaa'i maalin xoolihii intaan la oobsanin ka hor ustuufiya xoolihii waa la oobsanayaa aw amase rajacuu markhaatiyaashii waxay laabteen bacda alxukmi xukum kadib wa qabla istifaa'i cuquubatin cuquubad intaan la oobsanin ka hor ay falaa tustawfaa tilka alcuquuba cuquubada la oobsan maayo aw amase bacdahu ay bacda istifaa'i almaxkuum cuquubadii markii la oobsaday kadib ayay laabteen lam yunqad la burin maayo fain kaana almustawfaa wixii loobsaday hadduu ahaa qisaasan qisaas aw qatla riddatin riddo dilkeed hadduu ahaa aw rajma zinan zino rajmigeed hadduu ahaa aw jaldahu aw jalda zinan zina jaldigeed oo wamaata uu dhinto qofkii xadda lagu oogay oo waqaalu ay dhahaan tacamadnaa waan u badheedhnay marhaati beenaalaha fa calayhim waxaa markaa korkoodaha ah shuhuudi qisaasun aw amase diyatun mag muqalladatun oo la adkeeyey hadday shuhuuddii ka laabtaan shahaadadii ay guteen intuuna xukunkii dhicin ka hor horta ukunkii wuu reebtoomaya xukunkii wuu reebtoomayaa in lagu xukumo shahaadadooda wax lagu xukumo xataa hadday dib u soo celiyaan ama cuquba ha ahaato ama kheyrkeeda ahaato maxaa yeelay xaakimku ama qaadigu ma oga inay run ku sheegeen hadalkoodii hore ama hadalkoodii dambe markay markhaatiga ay gudanayeen run bay sheegayeen mise noqoshadoodan ayay ku run sheegeen ma garanayo marka mar hadday saa noqotay meesha waxaa ka baxday in loo maleeyay inay run sheegayaan markhaatiyadu ka run sheegayan baa meesha ka baxday midda kale waxa weeye laba jeeraba beenuma hadalkooda ku jirta ama markay markhaatiga gudanayeen ayay been sheegeen ama noqoshadii been ku sheegeen qofka beenaalahana markhaatigiisa waxba laguma xukumi karo haddii laakiin ay laabtaan markhaatigoodii ka laabtaan xukumkii markii la riday kadib waxa la xukumayna u ahaa xoolo intaan xoolihii la oobsanin ee qofkii muddaa caleyhi xoolihii aan laga qaadin ayay laabteen xukunkiina uu dhacay kadib horta xoolihii waa waa la oofsanayaa waayo xukunkii wuu fulay xukunkii wuu fulay oo saasuu ku soconaya xukunkii xoolihiina waa la oofsanayaa oo waa laga qaadaya qofkii maxaa yeeley xukunkii uu dhammaystirmayba mar hadduu xukunkii dhacay uu dhammaystirmay arrinkanna noqoshada ah wax yani xoolahan la xukmay maaha wax shubha ku dhacaya xooluhu shubha kuma dhacaan saa darteed saamayn ku yeelan mayso noqoshada ay ka noqdeen haddii laakiin ay shuhuuddii shahaadadoodii ay ka noqdaan markii xukumkii u dhacay kadib cuquubadiina weli aan la oofsanin waxa ay ka markhaati kaceen wuxuu ahaa cuquubo cuquubadii intaan weli la oofsanin oo shahaadadood aan lagu oofsanin ayay ka noqdeen xukumkiina wuu dhacay ama cuquubadaas ahaato cuquubo ilahay uu iska leeyahay sida xad zino ama ahaato cuquubo aadami uu leeyahay sida xadulqadaf cuquubada markaa la ofsan maayo cuquubada maxaan loo ofsanayn way ka duwan tahay xoolihii ayado maxaa yeele cuquubadu waxay ku dhacdaa shubho alxuduudu tudra'u bishubahaat way kay qaacidadu ahayd noqoshadan shuhuudda ay ka noqdeenna waa shubho maadaama shubha ay tahay alxuduudu tudra'u bishubahaat baan leenahay walidalik cuquubadii la ofsan maayo haddii ay noqdaan markii cuquubadii la oofsaday kadib horta xukumkii la burin maayo xukumkii hee la burin maayo maxaa yaele xukumkii wuuba dhacayba dhacba waa la fuliyey waan eegaynaa markaa cuquubadaas waxay ahayd hadday cuquubadaasi ay ahayd qisaas ama dil riddo ama rajmi qof zaaniya la rajmiyey ama jaldi qof zaaniya la jaldiyey oo isla markaa qofkii majluudkaa uu dhintay oo ay dhaheen markhaatiyaashii waan u badheedhnay markhaatigan markaa qisaas baa lagu leeyahay fa calayhim alqisaas qisaas baa ku waajibta hadduu weliguusan ogeyn inay u badheereen muusan ogeyn inay u badheereen markay qisaastu tahay maalan haddii asaguna uu og yahay inay u asna qisaas baa lagu leeyahay haddii eh, aan laga qisaasanina mag muqallada lagu leehay qisaasta haddii laga cafiyo mag muqallada ayaa lagu leeyahay magtaana madaxyadooda loo qaybinaya maxaa yeele ayagaa sabab u ahaa dilka qofka marna dilka waxaan soo sheegnay inuu noqonayo mubaashara marna tasabub ayagoo hadda mubaashara bayna ku dilina tasabub bay ku dileen maadaama ay ka markhaati kaceen qofkan inuu yahay qaatil oo sidaa looga qisaastay rajacuu idaa rajacuu hadday ka laabtaan marhaatiyaashii can shahaadati markhaatigii qabla اlxukmi xukunkii intuuna dhicin ka hor imtanac xukunkaasi wuu reebtoomaya aw amase rajacuu way laabteen shuhuuddii bacdahu bacda alxukmi xukunkii kadib waqabla istiifaa'i maalin maalki intaan la oofsanin ka hor istuufiya maalki waa la aw amase cuquubati rajacuu way laabteen bacdahu bacda alxukmi xukumki kadib waqabla istiifaa'i cuquubatin cuquuba la oofsanin ka hor falaa falaa tustufa tilka alcuqubatu cuqubada la ofsan maayo omase bacdahu bacda istiifaa'i alcuqubati cuqubadii markii la ofsada kadib ayay ka noqdeen lam yunqad xukunkii la burin maayo fain kaana almustawfa wixii la ofsaday hadduu ahaa qisaasan qisaas hadduu ahaa aw qatlan ama aw qatla riddatin riddo dilkeed hadduu ahaa aw rajma zinan zino rajmigeed hadduu ahaa aw jaldahu ama zino jaldigeed buu ahaa oo maata uu dhintay qofkii majluudka ahaa wa qaaluu waxayna dhaheen taxmidna waan u badheennay fa calayhim dushooda waxaa ah kuwa shuhuud ee laabtay qisaasun baa ah qisaas aw amase diyatun baa ah mag muqalladatun oo wa cala alqaadi qaadigii waxaa dushiisa ah waa qaadigii ka noqday xukunkii shuhuuddii mayna noqonin lakiin qaadigii baa laabtay qisaasun qisaas baa dushiisa ah in qaala hadduu dhaho tacamadtu waan u badheeray inaan ku xukumo shahaadatu zuur wain rajaca haddii uu qaadigii laabto huwa asagii iyo wahum shuhuuddiiba ay ka laabtaan fa cala aljamiici dhammaan dushooda waxaa qisaasun qisaas in qaaluu waa hadday dhahaan tacamadna waan u barheernay arrinkaa waan u barheernay hadday dhahaan fain qaaluu hadday dhahaan akhda'naa waan ku gafnay fa calayhi qaadigii dushiisa waxaa ah nisfu diyatin mag niskeed wa calayhim shuhuuddina ah nisfun magta niskeedii kale walow rajaca hadduu laabto musakinkii wax taskiyeeyey falasaxu muctamad waxaa weeye annahu musakigaasi yadmanu inuu magdhabeeyo oomase rajaca waxaa noqday weliyun weli baa laabtay waxdahu keligii calayhi dushiisa waxaa ah, qisaasun qisaas baa aw diyatun ama mag baa ah laabtay weligii maca shuhuudi macoodu la laabtay fakadalika arrinku waa sida oo kale oo waxa weeye qisaas ama mag ayaa weligii ku waajibaysa waqiila waxaa layidhi huwa weligaa wahum iyo shuhuuddiiba shurakaa way isla wadaagayaan dilkii ama magtii wuxuu ku yidhi haddii qaadigii uu ka laabto wixii uu xukumay oo seeb oga laabtay wuxuu yidhi tusaale ahaan waxaan u badheedhay xukunkan aan xukumay inuu ku dhaco bishahaadat الzuur waan ugu talagalay marhaati beenaala in wa ku ukumo anoo og inuu marhaati beenaale yahay ayaan u bareer haddana an qofkii saasaan ku dilay buui aan qisaastii ugu wawaagay qaadigaa laabtay qisaas baa lagu leeyahy haddayna markhaatiyaashii la soconin oo keligii u yahay keligii baa qisaastii lagu leeyahay hadday mag noqotona mag muqalladay noqonaysa waaya haddii laakiin uu dhaho waan waan gafay diy mukhafafa ayaa lagu yeelanayaa waaya haddii qaadigii iyo shuhuuddiiba ay wada noqdaan oo shuhuuddiina waxay dhaheen waxaan u badheennay inaan beedh ka sheegno markhaatiga qaadigiina wuxuu yidhi waxaan ana u badheedhay inaan ku xukumo markhaati beenaalaha anigoo og dhammaan waxaa lagu leeyahay qisaas ama mag muqallada waa haddii ay dhaheen arinkaa waan u barana tacamadna dali haday dhahaan markaa dhammaan qisaas baa lagu leehay qaadigina waa laga qisaasayaa shuhuuddina waa laga qisaasayaa maxaa yeelay dhammaantood waxay tiraafeen in ay qofkan ku dileen bitasabub camdan cudwaanan kas iyo xadgudub ay ku dileen haddii haddaba ay dhaheen weligii iyo shuhuuddii waan ku gafnay qaadigii waxaa lagu leeyahay nis hudiya mag niskeed baa lagu leeyahay magtii ayaa la kala barhayaa nis qaadigii baa la saarayaa naskii kalena markhaatiyaashii baa qaadanaya oo waxaa loo kala qaybinaya mubaasharadii iyo tasabubkii qaadiguna wuxuu ku dilay eh, mubaasharo shuhuudduna tasabub bay ku dileen marka way isla wadaageen dilkii marka waa loo kala qaybinaya magti si isleeg baa lagu kala qaybinaya qaadigu keligii wuxuu qaadanayaa nisfu diya shuhuuddana waxay qaadanayaan nisfu diya waaya musakigii waa qofkii shuhuuda taskiyeyey ee ku tilmaamay inay cuduul yihiin haddii uu musaki keligii uu ka laabto can tacdiili shuhuud shuhuuddii uu tacdiiliye u ka laabtay oo wuxuu ihi nimankaas shuhuudda ah ayaga oo aan tacdiil mudanin baan tacdiiliyey waana u badheedha arrinkaas niman fusaaq inay yihiin waan ogaa haddana waan taskiyeyey ile ninkaas waxa weeye taskiyadiisa lagu dhisayaa shuhuuddan inay markhaati geliyaan inaysan gelin marka musakiga hadduu laabto oo tacdiil shuhuud uu ka laabto asna waa uu magdhabayaa muxuu magdhabayaa bilqisaasi aw idiya ama qisaas baa lagu yeelan hadday qisaas ay doonaan ama haddii kale mag muqallad ah ayaa laga qaadaya maxaa yeele asagaa qaadigu magangeliyey inuu ku xukumo shahaadatu zuur dilkaas u magangeliyey waayahay haddii weligii u laabto keligii waa weliyulmaqtuul keligii baa laabta shuhuuddii mayna laaban oo seebuu ku laabanaya wuxuu idhi waan ogaa inay arrintani ay qadiyaddan kiiska kiis baadila u yahay oo ninkan aan xaqdarro ku dilayna waan ogaa buuri waana u badheedhay buuhi arrinkaas markaa weligaa keligii baa qisaasta lagu leeyahay keligii ayay qisaastii saaran tahay ama magtii iyadoo dhammaystiran maxaa dilka asagaa la baasharay sida caadiga si hore noo soo dhaaftay waxaa uu xaq u leeyahay weliyulmaqtuul inuu gacantiisii qisaasta ku hofsado inuu gacantiisii qisaasta ku hofsado leeyahay marka asagaaba gacantiis ku dilay qofka soo maaha asagoo og qofka in xaq darro lagu dilayo oo markhaati beelaan usoo mareegay marka haddayna shuhuuddii ka laaban ayagoo shahaadadoodii oo asagoo ka laabto waxa weeye asagaa lagu leeyahay qisaastii ama magtii haddii laakiin weligii iyo shuhuuddii ay wada laabtaan oo ay dhammaantood caddeeyaan waxaan inay wax soo maleegeen uu ahaa oo been ah weligana uu ka dembeeyey markhaati beenaalayaashana iyaguna la shaqeeyeen fakadalika saasay la mid tahay fakadalika maxa loga jeedaa qisaastii waxay ku waajibaysaa iyo magtiba weliga hadday qisaas noqotana weliga lagu leeyahay hadday mag noqotana weliga keligii baa lagu leeyahay sababtu waa maxay shuhuuddana waa mutasabibiin weliguna waa mubaashir oo wuxuu la baashira dilkii marka qaacida hore ayna soo dhaafto waxay ahayd isabab walmubaashara qudimat ilmubaashara sabab iyo mubaashara kulmaan mubaashara la horraysiinaya marka weligu maadaama uu la dilka shuhuuddan ay tasabub ku dileen de waxaa la horraysiinayaa weligii baa la horraysinaya isaga laga qisaasaya waxay la mid yihiin sida ayagoo u qabtay oo kale qof uu qof caydhsanay hadduu qof u qabto qofkii marka caydhsanaya uu dilo waaa laga isaasayay qofkii caydsanayay ee qofkii u qabtay lagama qisaasayn tanna waa saasoo kale waa mubaashir iyo mutasabib qiil baa wuxuu leey maye weliga iyo shuhuudda laabtay waa shurako bimacnaa dilkii way isla wadaageen sidaa darteed qisaastii iyo magtiiba way isla wadaagayaan shurakaau fi lqisaasi aw diya saasuu leehay qisaastii iyo magtii way isla wadaagayaan maadaamay dilkii isla kaashadeen marka dhammaantood waa laga qisaasay hadday mag noqotona waa loo kala qaybin oo se lou kala qaybin weligana waa laga soo qaadi keligii hal qori oo nis baa la siin shuhuuddiina hal qori baa laga soo qaada iyagana niskii kale la siin macnaheeda ma aha in madaxyadoo lagu qaybinayo wuxuu hi al qaadi qaadiga waxaa dushiisa qisaasun qisaas in qaal hadduu dhao tacammadtu waan u bareedhay xukunkii aan ku xukumay shahaadatu zuur wain rajac hadduu laabto huwa qaadigii wa hum iyo shuhuuddii facala aljamiici dhammaan waxaa saaran qisaasun qisaasin qaaluu hadday dhahaan tacamadnaa waan u bareedhnay arrinkaas fain qaaluu hadday dhahaan akhطa'naa waan gafnay facalayhi qaadiga dushiisa waxaa ah nisfu diyatin mag niskeed wa calayhim shuhuudda dushoodana waxaa ah nisfu niskii kale ayaa laga rabaa walow rajaca hadduu laabto musakin mid wax taskiyeeyey oo shuhuuddii taskiyeeyey falasaxu muctamed waxaa weeye annahu musakigaasi yadmanu inuu mag dhabeeyo qisaastii ama diyadii aw mase weliyun rajaca waxaa laabtay weliyun weli baa laabtay waxdahu keligii fa calayhi weligaa dushiisa waxaa ah qisaasun qisaas aw mag aw mase rajaca waxaa laabtay weliyin weli baa laabtay maca shuruuddi shuruudda macoodu la laabtay fakadalika sidaasoo kale weeyaano asaga umaa qisaastii ama magtii lagu leeyahay wa qiila waxaa la yidhi maye huwa weligii iyo wahum shuhuudiiba shurakaau waa shurako waxay wadaagayaan qisaastii ama magtii ayay labadaba e, dhammaantood wadaagayaan oo dhammaantood waa laga qisaasayaa hadday mag noqotona dhammaantood waa laga qaadaya walow shahidaa laba baa walow shayda labana hadday ka markhaati kacaan bialaaqi baa'irin bialaaqin alaaq bay ka markhaati kaceen baa'irin oo baa'in ah aw mase radaacin nuugbay ka markhaati kaceen aw licaanin ama licaan bay ka markhaati kaceen wa faraqa alqaadii qaadigiina wuu kala geeyey labadii zawjayn daama wuu sii soconaya alfiraaqu kala tegitaankaas ay kala tageen labadii zawjayn wuu sii soconayaa wa faraqa alqaadi qaadigiina uu kala geeyo labadii zawjayn farajacaa dabeetana labadii nin ee markhaatiyaasha ay ka noqdaan shahaadadoodii daama wuu sii socon doonaa alfiraaqu waxa weeye kala geyntaas ama kala tagaas ay kala tageen wuu sii socon doonaa wa calayhim shuhuuddii laabtayna waxaa lagu leeyahay mahru mili mahru mili ayay u magdhabayaan zawjkii wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeya maye nisfu nisfu mahrumahru miliga niskiisa ayay u magdhabayaan waase goorma in kaana hadduu yahay xukumkii qaadigu qabla wain wai ka hor hadduu ahaa walow ka markhaati kacaan laba qof bialaaqin alaaq hadday ka markhaati kacaan baayin ah oo wafaraqa qaadigu kala geeyo farajacaa dabeetana ay laabtaan oo waxa weye ka laabtaan faqaamat ay qunto bimacnaa la helo bayinatun markhaati annahu kaana baynahuma inuu udhexeeyey labadan zawjayn radaacun nuugmo falaa hurma magdhow markaa ma jiro wuxuu hi laba nin hadday ka markhaati kacaan alaaq baa'inah alaaqa baa'inkana saddex suuro unbuu noqon karaa cuwad in ay gabadhu bixisay oo khuluci weeyaan gabadhi way isfuratayba ama saddex buu ku furay ama qabla dukhuul intuusan u tegin ka hor ayuu furay oo hal dalqad baa ku furee intaaba waxa weya alaaq baa'inah marna waxay noqonaysaa baynanu kubra oo markuu saddexda ku furay marna waxay noqonaysaa baynuuna suqra markii waxa weeye ciwad la kala qaatay ama qabla duhuulu ahaa baynuuna suqra weyaan waaya si kastaba ha ahaatee laba nin baa waxaa ka markhaati kaceen alaaq baa'ina ninka inuu islaantiisa ku furay ama in radaac uu u dhaxeeyo oy naas wada jaqeen gabadh ay wada nuujisay naaska ay walaalo ku yihiin xagga radaaci islamarkaana qaadigii uu labadii zawjiyeyn uu kala geeyo kadibna way ka laabteen labadii haahid shahaadadoodii bay ka laabteen iraaqi horta wuu sii soconayaa iraaqii kala tagay kala tageen wuu sii soconayaa maxaa yeelay qowlka ay dhaheen waxa weeye waan ka laabannay waa muxtamal inay been sheegayaan marka xukumkii waxa wey la radin maayo qowl muxtamal ah waa suuragal markay ka laabteen inay run sheegayeen inay been sheegeen labada suuragal marka xukunkii dhannaa ee dhacay waxa weeye ku burin mayno bimujarad noqoshadii ka noqdeen laakiin shuhuuddaas maadaama ay qireen inay been sheegeen zawjkii waxay u magdhabayaan mahrumidligii gabadha uu qabay ee sababtooda loo kala geeyey ee marna ay dhaheen dalaaq baa inuu gabadha ku furay marna ay dhaheen waxa weye radaac baa ka dhexeeya muxarim ah ama licaan baa ka dhexeeya dhaheen oo labadan zawj way lacaantameen saddexdaas suuro markanay dhaheen waxa weeye waxaa ka dhexeeyey dalaaq baa inuu ku furay gabadha ama ay dhaheen waxaa ka dhexeeyey ridaac ama ay dhaheen licaan ayay lacaantameen ila saddexdaa waxay keenaan waxa weeye labadii qof inay dee isku noqon karin marka ayadaa mahrumithri ayaa laga rabaa inay magdhabaan ninkii maxaa yeele ninkii waxay dhaafiyeen gabadhii gabadha budcigeeduna wuxuu ku qiimaysanya mahrumili marka mahrumili baa laga rabaa gabadha meherkeedoo kale inay magdhabaan xataa hadduu ahaa arrinkaasi qabla wad isagoon u tegin ayay kala tageen marka nisu mahr mil baa ninka lagu yeelan lahaa soo maha ayagana mahr mil kamil magdhabayaan maxaa yeel budcigaa la eegaya lama eegayo wuxuu ninku bixiye lama eegayo ee budcigan ay dhaafiyeen baa la eegaya qowl baa wuxuu leeyahay maye haddii xukunka qaadigu ahaa inay kala tagaan qabla wai ayagoon isaragba ayay kala tageen marka ayada nisu mahr mil ayay umagdhabayaan shuhuuddu nisu mahr mil ayaa ay umagdhabayaan sababtoo ah dee waxaan ognahay alfiraaq qabla addukhuul in uu meherkii tashdiirinayo meherkii inuu nis ka dhigayo yatashaطaru lmahr meherkii inuu nis noqonayo marka ninkan nisu mahr mil umagdhabayaa soo maaha iyaga shuhuuddana nisu mahr miligan ho umagdhabaan saasuu leeyay qowlka oo qowlkan wuxuu eegay wii ninkan uu bixiyey qowlkii horena wuxuu leeya maye meher kaamil ah ayuu magdhabaya sababtoo ah annagu ma eegayna ninkan wuxuu bixinayo ee waxaan eegaynaa waxa ninka la dhaafiyo waa budci budcigana wuxuu ku qiimaysaya mahru mitl alaaq baa'in awjo bialaaqin baa'in ka hor hadduu ahaa alaaq aan baa'in ahayn oo rajci ah hadduu ahaa alaaqu alaaq rajci ah waxa wey wax qurmi ahoo lagu leeyahay shuhuudi ma jiro sababtoo ah waxay dhaafiyeen ma jiro maadaama ninkii uu soo ceshan karo hee gabadhii uu soo ceshan karo dalaaq waa dalaaq rajca ah. hal dalqad buu ku furay bay dhaheen dalaaq waa rajci soo maa markaas soo ceshan karaaba markii la kala geeyey kadib ayuu soo ceshan karaa wax weyn ma dhaafin marka hadday laba ninka markhaati kacaan dalaaq oo khaatig uu kala geeyey labadii zawj dabeetana markuu kala geeyey ayaa meesha waxaa yimid markhaati ka markhaati kacaya in labadan zawjayn u dhaxeeyey radaac marka horeba radaac baa u dhexeeya dheh waa kale markhaatigan kale wuxuu sheegayaa labadan zawjayn radaac muxarima udhexeeya oo maalan ikhwa waxay ahaayeen fi radaac waaya ama licaan baa u dhexeeyey ama fask horaa dhex marka urbi ma jiro sababtu waa maxay maxaa yeelay waxay noo soo caddaatay zawjkan inayna nimankan waxaa weeye shuhuudda ah ee shahaadadoodii ka laabtay ee dalaaq ku qiray markii hore ee kaa markaadkaca dalaaq kadibna shahadadoodi ka laabtay inaysan waxba dhaafinin yaa soo caddaatay sababtoo ah ninkan mar haddii radaac muxarim asaga xaaskiis ka dhexay dee xaaraami marka hore ka ahayd sooma marka nimankan waxba maynaysan dhaafinin kolleyba ninka waa lakale xaaskiisa waa la kala geynlaha marka horeba xalaal mayna isku ahayn marka waxba maynaysan dhaafinin wuxuu uhi walow shahidaa laba nin hadday ka markhaati kacaan qof kale kaga markhaati kacaan bialaaqin baa'inin alaaq baa'inah aw mise radaacin radaac kaga markhaati kacan oo licanin ama licaani kaga markhaati kacan oo faraq qaadi u kala geeyo labadii zawjayn farjaca dabeetana ay ka laabtaan daama alfaraaqu faraaqi uu sii soconaya wa calayhim ayagana waxaa lagu leeyahay mahru mitli mahru mitli lagu leeyahay wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay maya nisfuhu nisfu mahri mitli mahru mitliga niskiisa lagu leeyahay in kaana hadduu ahaa firaqaasi qabla wadin wadin ka hor walow shaydaa laba marhaati hadday ka marhaati kacan bialaaqin alaaq hadday ka marhaati kacan wafaraqa qaadigu kala geeyo labadii zawjayn farajaca dabeetana ay laabtaan faqaamat bayinatu bayine ay qumto oo macnaha bayne la helo annahu shaniya kaana baynahumaa inuu u dhexeeyey labadii zawjayn ridaacun nuugmo falaa qurba markaa magdhow laguma leho shuhuuddii laabtay walow rajaca haddii ay laabtaan shuhuudu maalin xoolo shuhuuddood hadday laabtaan harimu wa magdhabayaan xoolihii filahri muctamad haddaan qabanno wamataa rajacuu markay laabtaan kulluhum shuhuuddii oo idil wisac waa loo qaybinaya calayhim dushooda alqurbu magdhowgii aw bacduhum ama barkood baa laabtay wabaqiya nisaabu nisaab baana hadhay falaa qurma magdhow ma jiro waqiila waxaa layidhi yaqramu magdhabayaa kii laabtay qisdahu intii kaga soo hagaagaysay wuxuu idhi haddii shuhuudu maal rag xoolo ka markhaati kacaya hadday ka laabtaan shahaadadoodii waxa weeye xoolihii qofkan muddaa calayhiga laga qaaday way magdhabayaan xoolihii qofka muddaa calayhiga ah wax lagu sheeganayay uu bixiyey way magdhabayaan tusaale ahaan laba nin baa waxay ka markhaati kaceen nin muddaa calayhi ah oo dayn lagu sheeganayey in deyntaas lagu leeyahay bay ka markhaati kaceen deyntan waxay ahayd maalan kun dollar waayahay way ka laabteen shahaadadoodii markii xukunkii la fuliyey kadib ama markuu xukunka dhacay kadib bay ka laabteen waxay dhaheen waxaa weeye waan gafnay bay dhaheen ama waan u barheennay bay dhaheen waxay doonaan ha dhahaan xoolihii ninkaa laga qaaday ee kunka doolar ahayd way magdhabayaan hadday dhammaantood shuhuuddii wada laabtaan magdhawi waa loo qaybinayaa oo tusaale ahaan laba nin bayba ahaayeen labadii ninba way laabteen magdhawi waa loo qaybinayaa oo xoolihii ninka laga qaaday mise ahaayeen waxay ahayn tusaaleahaan kun doolar kunkii doolar labadii nin ee shaahideynka u qaybi an boqol iyo an boqol baa usaagaagaysa mid walba bar buu bixinaya wasjacal calayhim alurm saas yani urmigii magdhowgii ayaa loo qaybinaya si isleeg baa lagu qaybinaya markii ay dhammaantooda laabtaan haddii barhkood ay laabtaan barhna aysan ka laabanin barhkaa aan ka laabaninna uu nisaab dhan yahay nisaabkii shahaadada markaa magdhow maba jiraba oo tusaale ahaan saddex nin baa xoolo ka markhaati kacay saddex nin ayaa xoolo ka markhaati kacay in ninka lagu leeyahay kadibna markii xukunkuu dhacay ama ninkii xolihii laga qaaday ayay saddexdoodiiba mayna wada laabanina mid baa laabtay mid baa laabtay rajac waaxid mid baa laabtay labana way soo hadheen oo markhaatigii mayna ka noqonin haddaba nisaabu shahaada ma dhan soo hadhay wuu dhan nisaabu shahaada ilan xooluhu waxay ku sugnaan laba shaahideen soomaa labadii shaahideen imika way joogaan midumaa laabtay midkaana marka horeba dheeraad bu nisaabu shahaada uu ka badnaa marka horeba dheeraad buu ka laba nin baa weli baaqi ku ah haadoodii oo ka laaban alaa urma markaa magdhow ma jiro sababtoo ah magdhow wuxuu sugnaan lahaa haddii shahaadadii ay isdhinto lakin imika shahadadii isma dhimin laba ninoo shaahideyna weli baaqi ku ah shahaadadii nin baa ka baxay ninkii ka baxayna saamayn kuma yeelanay intii kale maadaama labadaa kale ay nisaabu shahaada ay dhan yihiin ninkaa laabtay marka wax qurbi oo lagu leeyahay ma jiro wax qurbi oo lagu leeyahay ma jiro waxaan xujadii baaqi waya waxay la mid tahay sida kan laabtay oon marhaati gelinba ayay lamid tahay kaana araajic lam yasha si iyadoo ninka laabtay uusan marhaatiba gelin ayay la mid tahay qiil baa wuxuu le maya saas ma ahee ninka raajica ah ee laabtay wixii kaga soo hagaagi lahaa nisaabka ayuu magdhabayaa oo nisaabka maxaa kaga soo hagaagi lahaa nisaabu shahaada waa imise waa laba soo maaha labadii haddii miduu laabto maxaa ku soo hagaagi lahaa nis soo maaha nisful eh, maal ha magdhabo nisfulmaal ha magdhabo wuxuu idhi waynaqasa nisaaba nisaabkii hadduu isdhimo nisaabkii shahaadada looga jeedaaye markay shuhuuddii bar ay laabteen baa nisaabkiibaa isdhimay walam yajid shuhuudu shuhuudduna mayna ka badnayn calayhi nisaabka markii horeba nisaabkii mayna ka badnayn fa qisdun qisdi ayaa ku laasimaya kii laabtay wixii kaga soo hagaagayey ayaa markaa ku waajibaya wain zaada haddii cadadu shuhuud ay ka badnaayeen nisaabki ay ka badnaayeen fa qisطun qisطi baa ku waajibaya min anisaabi nisaabkii qisdi wixii kaga soaagaya nisaabkii ayaa laga rabaa qofkan la abtay wa qiila waxaa la yidhi qisطun qisdi ayaa ku waajibaya min alcadadi iyadoo tirada shuhuudda la eegayo wuxuu idhi haddii nisaabkii shahaadada uu isdhimo markii badh shuhuudda ka mid ah ay laabteen waan eegaynaa marka shuruuddu marka horeba nisaabka mayna ka badnaayeen mise mayna ka badnayn haddayna marka horeba nisaab ayna ka badnayn qisdi baa markaa ku waajibaya oo waa side maalan laba nin ayaa waxay ka markhaati kaceen dil qof bay ka markhaati kaceen inuu ninkani qaatil yahay ninkii baa waxa wey la dilay markii la dilay ayaa mid ka mid ah wuxuu ka noqday shahaadadii kaa laabtay qisdigii kaga soo aagi lahaa shahaadada ayaa lagu leeyahay qisdigiisii buu bixinaya wixii kaga soo agaagayay xoolahan maadaama uu nisaabkii shuhuuddu isdhimay marka magtii baa loo kala qaybinaya konton halaad buu ninkan bixinaya kaa aan noqoninna waxa weeye waxa weeye asaga waxba laga qaadi maayo haddii cadad shuhuud uu nisaab ka badan yahay marka horeba shuhuud way ka badnaayeen nisaabka oo tusaale xooluhu waxay ku sugnaadeen laba shaahid soo maaha waxay ahaayeen marka horeba saddex bayba ahaayeenba saddex ayayba ahaayeen dabeetana labaa noqoto nisaabkii shahaad uga isdhibay soo oo imminka hal nin baa soo hadhay hal ninna markhaati galo marka labadaa noqotay waxaa loo egayaa faqisun min anisaab nisaabka qisdigiisaa loo egayaa oo nisaabka hahaadadu shahaadada xooluhu waa maxay waa labo marka maadaama ay noqdeen ayagoo nisaabkii waxay ka yihiin markaas nisaabu shahaada nismikii ninka soo harayna waa nis ayaguna waa nis marka waxaa lagu qaybinaya nis iyo nis baa lagu qaybinaya labadan laabatay waxaa lagu leeyahay nisfulmaal xoolaha niskiisay bixinayaan maadaama ay matalayeen nisfuhe nisu nisaa bay matelayaan waaya maxaa yeel xujada niskeedi waa baaqi ah xujada niskeedi waa baaqi ninkan soo hadhay asag wax laga qaadi maayaan nidhi libaqaa'i nisfi alxuja xujada niskeedi waa baaqi ninkan soo hadhay asag wax laga qaadi maayo lakiin labadan noqotay nisfu almaal bay bixinayaan qiil ba wuxuu leey maya qisطun min alcadad cadadkoodi waxay kaga sohagayaan saddexdoodaan eegaynaa saddexdooda madax si isleeg baan ugu qaybinayna marka labadaa noqotay waxaa lagu leeya mid kasta ulu maala xooleeka markhaati kacayn wuxuu ahaa lix boqoloo dolar saddex slaaban u qaybi labadaa laabatay waxaa lagu leeyahay afar boqoloo dolar iyo ulu baa laga qaadaya waaya wuxuu idhi wain rajaca laabtaan rajulu nin iyo imra'ataani laba dumara fa calayhi ninkii waxaa lagu leeyahay nisfu nis baa lagu leeyahy wahumaa labadii dumarka ina nisfu nis lagu leeyahay aw amase shahida waxaa markhaati kacay rajulu nin iyo wa arbacun afar dumar ah fii ridaacin nuugmay ka markhaati kaceen fa calayhi ninkii waxaa lagu leeyahay ulun saddex meelood meel wahunna ayagoona uluaani saddex meelood laba ayaa lagu leeyahay fain rajaca hadduu laabto huwa ninkii aw amase tintaani laba dumarkii ka mida ah laabtay falaa qurba magdhow laguma leh kii laabtay filasax muctamad haddaan qabanno wain shahida hadduu markhaati noqdo huwa ninkii arbacun wa nisaaun arbacun afar dumar ah bimaalin xooley ka markhaati kaceen faqiila waxaa la yidhi karadaaci nuugmadii bay la mid tahay walasaxu muctamadu waxaa weeye huwa asaguna nisfu nis weeye wahunna ayaguna nisfu nis weeye sawaaun waxaa isku mid ah, rajacna inay ayagu la laabtaan macahu ninkii ow mase waxdahunna ayaga keligood ay laabtaan wain rajaca hadday laabtaan fintaani laba dumarka ka mid ah falasaxu muctamadu weeye laa qurma magdhow lagu lahayn labada dumarka ah haddii nin iyo laba dumar ah ay ka markhaati kacaan xoolo maalan dabeetana ee ay dhammaantood laabtaan ninkii iyo labadii dumarka ahayd ba shahaadadoodii bay ka laabteen oo waxay dhaheen waan ku gafnay ama waan u barheennay beentii waa loo kala qaybinayaa xoolihii ninkana nis baa bixinaya labada dumarkaana nis bay bixinayaan sababto waa maxay labada dumarka nis looga qaadaya maxaa yeele labadoodoo laisku daray hal nin shahaadadii bay udhigmaan ninkuna keligii waa qori labada dumarkoo lasku darayna waa qori marka nis iyo nis ayaa lagu qaybinayaa xoolihii maadaama ay shahaadada saa u oo ninkiina uu matalo yacni shaahid waaxid labadii dumarkoo lasku daranaya hal shaahid ayaguna matalaan haddii hal nin iyo afar dumar ah ay ka markhaati kacaan nuugmo ninkan iyo xaaskiisu inay nuugmo wadaageen dabeetana ninkii iyo xaaskiisii baa la kala geeyey soo maaha marka waxaa ku waajibaya hadday ka laabtaan markhaatigii mahr mahrulmili baa laga qaadaya see lagu qaybinaya marka ninkii waxaa lagu leeyahay ulu afarta dumarkaana uluaan baa lagu leeyahay afarta dumarkaana uluaan baa lagu leeyahay laba kastoo dumar ah bimansilati rajulin bay u dhigmaan laba kastoo dumar ah bimansilati rajulin waaxid hal nin bay udhigmaan marka afar dumar maadaamay ahaayeen waa labo iyo labo labo hal nin udhiganta iyo laba hal nin udhiganta saasay marka laba madax ku noqonayaan asaguna waa hal madax marka u kala qaybi meherkii ulu baa asagoo qaadaya afartii dumarkaana ulayn bay bixinayaan maxaa yeele dumarka keligood kama markhaati kici karaan radaac maya yani shahaadadan dumarku way ka markhaati kici karaan marka ninkii nis ma noqonayo xaaladda ninkii nis xaaladda ma noqonayo maadaama dumarku ay waxyaabaha dee cuyuub nisaa iyo waxyaabaha dee keligood inta badan ay dalaacaan ayay ka mid tahay radaaco marka ninkii nisfu shahaada marka ma noqonayo xoolaha laakiin nisfu shahaadu noqonaya xooluhu nisfu shahaadu noqonaya maxaa yeele dumar keligood xoola kama markhaati kici karaan laakiin radaaca keligood ka markhaati kici karaa afar dumar ah ayaa ka markhaati kici karaa waaya haddaba haddii ninkii uu noqdo uu ka noqdo shahaadadii hadda soo sheegaynay ama laba dumaraaba ka noqday cidna laguma le markaa magdhowgi kuwii laabtay wax magdhow lagu leeyahay ma jiro maxaa yeel waa baaqi haddii nin uu noqdo suuradii soo sheegaynay oo radaaci ka noqdo ka markhaati kacay afar dumara soo afar dumarna ku filan yahay laba dumar ay laabtaan oo soo hadrhaan hal nin iyo laba dumar ahana weli xujadii waa baaqi sababtoo ah labadan dumarka ah, waxay udhigmaa bimaaabati rajuli waaxid ba udhigmaa marka radaaci si kastaba wuu sugnaanaya haddii nin iyo laba dumar so hadhaana wuu sugnaanaya hadday waxa weeye ninkii keligii u laabto oo afar dumar soo hadhaana wuu sugnaanaya intaba wuu sugnaanaya marka qofkii laabto waxba laguma le haddii hal nin iyo afar dumar ay xoolo ka markhaati kacaan dabeetana ay ka noqdaan waxaa la sida radaaci ba lamid yahay radacu lamid yahay maxa loga jeedaa bimacnaa ninkiina waxa lagu lehay ulu dumarkiina waxa lagu lehay uluaan baa lagu lehay laakiin sida muctamadka ah nis iyo nis baa lagu kala qaybinaya ninkiina waa lgu leeya nis dumarkiina nis baa lagu leeyahay maxaa yeele ninku wuxuu markan matelaa nisfulbayinu matelaa afartan dumarka ahana hadday doonaan afar dumar ha ka bataanba dhammaantood waxay isla matelaan nisfulbayina oo nisfulbayina say u matelaan dhammaantood hal nin bay u dhigmaan oo sababtu waa maxay yani dumar keliya ka markhaati kici karaan maalkii waa inay ragga la jiraan marka ninkani bimathaabati nisf ayuu u dhigmaa bayinada ayaguna afar dumar haba ahaadaane bimaaabat waxu dhigmaan rajulin waaxid meesha laba nin baa loo bahraa soo maha nin waa la hayaa ninkii kale waxaa meeshiisi geli kara imra'atayn laba dumaraa geli kara hadday afar yihiinna waa un lamid kamra'atayn may la mid yihin hadday toban yihiinna kamra'atayn may la mid yihin hal nin umay udhigmaan marka mar kastaba marka nisfu almaal baa ayana laga qaadaya isaguna nisbu bixinaya haddii ay la laabtaan ninkii dhammaantood ama ninka keliguu laabtona waa saasoo kale hadduu nin keligii laabto nisfulmaal ayuu bixinayaa suuradda hadda soo sheegana maalka ka markhaati kaca ninkii iyo afartii dumarka ah haddii ayagu ay la jiraanna waa un sidaa oo ayaguna ay la laabtaan asagana waxa laga rabaa nisfu almaal ayagana waxa laga rabaa nisfu he almaal wuxuu idhi wain shahida haddii uu eh, ninkii ka markhaati kaco huwa asaga iyo wa arbacun afar dumara bimaalin xoolo faqiilahu xaal idhi karaadaacin nugmadiiba may la mid tahay walasaxu muctabad waxaa weeye huwa asaguna nisfu nis weeye wahunna dumarka afarta ahna nisfu nis oo nis bixinayaan macnaha xoolihii sawaaun waxaa isku mid ah rajacna dumarkii inay la laabtaan macahu ninkii aw amase waxdahunna keligood ay laabtaan wain rajaca haddayse sintaani laba dumarkii ka mid ah falasaxu muctabad waxaa weye qurba magdhow ma jiro nin iyo afar dumara waxay ka markhaati kaceen maal xoolay ka markhaati kaceen dabeetana shahaadadoodii bay ka noqdeen qiil wuxuu leeyahy laga xoog badan yahay radaacii imminka la soo dhaafeeyey la tahay masaladanoo waxaa weye ninkiina waxaa lagu leeyahay ulu lqurb xoolihii lamag dhabeeyey saddex meelood meel wa calayhina uluaan dumarkiina waxaa lagu leeyahay labadii ulu ee kale ayaa lagu leeyahay saddex meelood labo waaya laakiin sida muctamadkaa sidaa ma ahee ninkuna nis bixin xoolihii afartaa dumarkaana nisbay bixinayaan maxaa yeelay ninku wuxuu matalaa markan nisfulbayina markhaatiga niskeed buu matalaa dumarkana intay doonaan ha hal nin umay u dhigmaan oo nisfulbayina ayay ayaguna matalaan maxaa yeele xooluhu ku sugnaadaan saa hore usoo sheegnay bishahaadati rajulin wamra'atayn hal nin iyo laba dumar ah ayay xooluhu ku sugnaadaan marka ninka marka laga maarmaan weeye inuu ku jiro shahaadadii dumarka afartaa keligood markhaati ma gelayaan maalkii marka ninkii wuxuu matelayaa bimathaabati nisfi ashahaadu matalaya afartaa dumarka ahna dhammaantood waa isla matelayan xata hadday afar ka badan yihiin bimaaabati nisfi alaakhar niskii kale markhaatiga ayay matelayaan marka nis iyo nisma xoolihii logu kala qaybinayaa laakiin masaladii radac way ka duwaneydoo dumarku way la keli noqon karaan bishahaadati aradac afar dumara ah keligood hadday ka markhaati kacaan radaac waa la aqbalayaa markhaatigooda marka ninkii nisfu shahaada muuna matalaynin markaas saa darteed madaxyadooda maan egnay shuhuudi oo idil madaxyadoodaan egnayn labada dumarka ahna waxay u dhigmaan hal nin ayay u dhigmaan labada kalena hal nin bay u dhigmaan iyo ninkii madaxiisii saddexdaasaa loo qibiye marka oo ulu ayaa ninkii saaran afartii dumarkeedna uluayn baa saaran baan nidhi laakiin tan way ka duwan tahayoo halkan nink wuxuu matalaa nisfu shahaada maadaama dumarku aysan la keli noqon karin markhaatiga xoolaha wuxuu ihi walasaxu muctooda waxaa weeye anna shuhuuda ixsaanin ixsaanka markhaatiyaashiisa ixsaankii waxa weye qofkii zaaniga ahaa waa sifatin wa shuhuuda sifatin sifo shuhuudeed maca shuhuudi tacliiqin tacliiq shuhuudii tacliiqi alaaqin alaaq tacliiqintiisa shuhuudiisa aw cidqin ama xorayn tacliiqinteeda shuhuuddeeda laa yaqrabuuna aysan magdhabaynin shay-an waxba laba nin ba waa ka marhaati eh, kaceen afar nin afar nin ba waa ka markhaati kaceen nin inu hee inuu zino ku dhacay dabeetana ninkii markii eh, la doonay in lagu oofiyo eh, zinadii xadda zina ayaa laba nin oo kale waa ka markhaati kaceen ninkan inuu muxsan ahaa sifat alixsaan bay ka markhaati kaceen sifat alixsaan ayay ka markhati kacen ninka waxay dhaheen guur horuu soo maray waaya marka shuhuudulixsaankii ayaa ka noqday markhaatigoodii oo qaadigii markuu rajmiyey zaanigii ayay ka laabteen shuhuudu zina mayna ka noqonin laakiin ayagaa ka noqday waaya ama dhammaantood ka laabteen shuhuudu zinana way laabteen waxa weeye shuhuudulixsaanna way ka laabteen waaya shuhuudulixsaankii waxba magdhabayaan shuhuudulixsaankii laa yaqramuuna shayan waxba magdhabayaan magdhabu waxaa lagu leeyahay nimankaa shuhuuduha shuhuud الzina ayaa lagu leeyahay maxaa yeelay shuhuud اlإxsaan ayagu ninkan mayse kaga markhaati kicin wax ciqaab waajibinaya ee waxay kaga markhaati kaceen uun ninkan inuu guur hore soo maray guur hore inuu soo maray ma kaga markhaati kaceen marka waajibinaya mayna kaga markhaati kicin waaya marka haddii ay laabteen kuwii shuhuud zina kuwa umaa magdhowil buu leeyahay risaas ama diyo taa waxaa la mid ah shuhuudu sifatin maca shuhuudi tacliiqi alaaqin aw ciq laba nin ba waxay ka markhaati kaceen nin inuu xaaskiisii uu ku xidhay furniinkeedii bisifa oo maalan inuu yidhi haddaad gurigaa gasho waad iga furan tahay ama nin inuu ku xidhay xornimada addoomihiisa haday guriga galaan oo wuxuu hadaad gurigaa gashaan xor baa tihiin dabeetana laba ninoo kale ayaa iyaguna waxay ka markhaati kaceen sifadii uu ninkaa ku xidhay dalaaqii ama cidqigii inay dhacday kuwii hore waxay ka markhaati kaceen un tacliiqa dalaaqa ama tacliiqa cidqiga intaa bay ku ekaystay labadan kalena waxay ka markhaati kaceen sifadii lagu xidhay dalaaqa ama cidqiga inay dhacday oo waxay dhaheen gabadhii la yidhi hadaad gasho waad furan way gashay gurigii gabadhii inay guriga gashay ango marhaati ka nahay ama addoommihii inay guriga galeen ayaan marhaati ka nahay iyagu laakiin tacliiqa mayna ka marhaati kicin sifadu may ka marhaati kicin dabeetana way ka laabteen shahaadadoodii kuwii sifada ka marhaati kacay ayaa ka laabtay laakiin kuwii tacliiq ka marhaati kacay mayna ka laaban laa yaqrabuuna shayga waxba magdhabayaan iyagu wax alle waxay magdhabayaan iyagu ma jirto kuwan ifadii inay dhacday ka marhaati kacay sababtu waa maay maay ayagoo sifo uman sugaan sifo uman sugaan mayna kaa marhaati kacin addoomi inuu xoreeyey ama islaanta inuu furay mayna kaa marhaati kacin ayago saa darteed ayaga wax magdhow oo lagu leeyahay ma jirto magdhow hadduu jiro waxaa lagu yeelanayaa kuwii waxa wey ka markhaati kacay inuu ninkani islaantan dalaaqeeda ku tacliiqiyey dukuulka inay gurigaa gasho ama addoomaha xornimadu ku tacliiqiyey inay gurigaa galaan kuwaasaa lagu yeelana haday ka laabtaan waaya laakiin khilaafu asax wuxuu leeyahay way magdhabayaan maxaa rajmigu wuxuu ku taagan yahay zinadu inay sugnaato iyo ixsaankii labadaas ku taagan yahay zinadii iyo ixsaankii oo marka dilka lama oofsadeen haddii ayagu aysan ka markhaati kici lahayn in he in ninkani uu muxsan ahaa sidoo kale dalaaqii cidqigii qowlkoodu ku dhacay markay dhaheen waxa weye ninkani sifadii ku xidha dalaaqii ama cidqigii way dhacday wuxuu ihi muctamad waxaa weeye ana shuhuuda ixsaanin ixsaanka shuhuuddiisu aw sifatin ama sifada shuhuuddeeda markhaatiyaasheedu maca shuhuudi tacliiqin maca shuhuudi tacliiqi alaaqin alaaq tacliiqintii shuhuuddeedu maciise ahaaday aw amase cidqin maca shuhuudi tacliiqi cidqin xornimo tacliiqeed shuhuuddeedu macooda ahaaday laa yaqrabuuna magdhabayaan yani shuhuud ixsaan iyo shuhuud sifa labadaasi ma magdhabayaan shay an waxba wax alla waxay magdhabayaan ma jiro kitaabu dacwa wlbayinaat wuxuu kitaab yahay sheegashadii iyo marhaatiyaashii adacwa sheegashadu waxa wey luatan aalab watamani wax in la dalbado oo la tamaniyo ayaa dacwa la yidhaahdaa wa minhu qowluhu tacaala walahum waxaa u sugnaaday ahlu jannihi maa yadacuuna wax alla wixii ay tamaniyaan ama ay dalbadaan waxaa lagu jamciyaa dacwada dacaawa ayaa lagu jamciyaa waxaa dacwo lagu magacaabay baa la yidhi maxaa qofka mudaciga ah saaxiibkii ayuu ugu yeedhayaa majlisulxukm suu dacwadiisa oga baxo harcan maxay tahay dacwadu waxa wey ikhbaarun can wujuubi xaqin calaa hayrihi cinda xaakimin inuu qofkani uu qof kale uu aq ku leeyahay cinda xaakim waa kaan soo sheegaynay farqa udhexeeya dacwada iyo shahaadada iyo iqraarka waayahay marka qofkii inuu qof kale xaq ku leeyahay ayuu sheegaya qofkan wuxuu leeyahay hebel ayaan xaq ku leeyahay xaakim agtiina wuu ka caddaynaya arrinkaas taasaa dacwo la yidhahda waxaana asal u ah qowl اllahi caza wajal wإida ducuu ilى اllahi warasuuli liyaxkuma baynahum ida fariiqu minhum mucriduun iyo axaadiiu ka mid yahay xadidkii muslim low yucطa الnaasu bidacwaahum dadka haddii sheegashadooda wax lagu siin lahaa la daca naasu dadba waxay sheegan lahaayeen dimaءa rijaalin rag dhiigood wa amwaalahum iyo xoolahooda walaakina lyamiina laakiin dhaartu cala almudda calayhi kii wax lagu sheegtay uma lagu leeyahay waaya xadiid kalena waa kii uu ahaa albayinatu cala almuddaci waاlyamiinu cala man ankar tushtaradu waxaa la shardiyaa dacwa dacwadii ayaa la shardiyaa in lagu ogo cinda qaadin qaadi agti fii cuquubatin cuquuba dhexdeed ka qisaasin sida qisaastii wa qadfin iyo qadafkeed wuxuu ihi dacwadaa sideedaba waxaa shardi u ah markii dacwo la oogayo in qaadi ay ka dhacda agtiisa khaasatan haddii dacwadaasi ay ku saabsan tahay cuquubo dacwada hadday cuquubo ku saabsan tahay waxaa shardi ah inay qaadi agtiis ka dhacdo cuquubadaas sida qisaasi weeye qof baa qof kale ku sheeganaya inuu eh, qisaas uu ku mutaystay oo maalan qofkani uu dilay qofkii eh, xigtadiisa ahaa ama qadaf buu ku sheeganaya qofkan inuu qadfay buu ku sheeganaya wuxuu leeyahay xadulqadaf ha liga jaro marka waa in qaadigu uu eh, dacwadaas uu ogaa weeye maxaa yaele khatar culus ayaa ku jirta arrimaha cuquubaadka khatar bay leeyihin waxaana ay u baahan yihiin cuquubaadkaas in lagu dadaalo sugitaankeedii iyo ofsashadeediiba laakiin hadduu qofkii uu iska khilaafo arrinkaa ah oo yani cuquubadii uu oofsado asagoon dacwadii u koryeelin qaadigii qisaastii meesheedii bay dhacaysaa qisaasta way dhacaysaa waayo qofkii aabbihii dilay buu dilay isagoon qaadigii u koryeelinba qisaastii wuu dhacday markaas laakiin qadafkii asagu marnaba meeshiis ma dhacayo si soo dhaaftay qadafku waa in qaadiga loo koryeelaa waaya wuxuu tushtard waxaa la shardiyaa dacwa dacwadii cinda qaadi qaadi agtiisana ka dhacday fi cuquubatin cuquubo ka qisaas sida qisaastii wa qadfin iyo qadafkii waaya wain istaxaqa qofka hadduu ku mutaysto caynan cayn hadduu qof kale ku mutaysto falahu wuxuu xaqu leeyahay qofkaas mutaystay akhduhaa cayntii inuu ka qaato qofkii in lam yakhaf hadduusan ka cabsanin fidnatan fidno hadduusan ka cabsanin wailaa haddii kale oo fidno uu ka cabsado ama dhib uu ka cabsado wajaba waxaa waajib ah rafcu in loo dhoweeyo dacwadii ilaa qaadin qaadi in loo dhoweeyo qaadi loo kor yeela ayaa waajiba aw amase daynan dayn buu ku yeeshay dayn buu ku mutaystay calaa hayri mumtanicin mid aan diidanayn ayuu dayn ku mutaystay min aladaa'i inuu bixiyo dayntii qof aan diidanayn buu ku mutaystay daalabahu ka dalbanayaa walaa yaaudu walaa yaxilu ma bannaano akhdu shayin shay inuu ka qaato shaygaasoo lahu qofkaa u sugnaaday waaya wuxuu ku yidhi qof baa qof kale cayn ku mutaystay cayn waxaa loo jeeda xoolo ayuu ku mutaystay qofkaasna waxa wey waa qof ku xadgudbay xoolahaas oo waxa wey xadgudub ku haysta cayntaas maalan gaadhigiisii buu ka haystaa xog kaga haystaa alaab uu leeyahay buu xog kaga haystaa saas wey macnaheedu dayntu way noo imaan doontaa tan waa cayn waaya qofka mustaxiqa uu xaq u leeyahay in uu cayntaa uu mutaystay uu ka qaato qofkaas isagoon qaadib u koryeelin qaadib asagoon u koryeelin oo waxa weeye qofkii cayntaa hayeyna uusan ogeyn ayuu ka qaadan karaa si qarsooda uga qaadan karaa lidaruura daruura meesha keenaysa qaacidan waxa ydhaha daruuraatu tubiixu hee almaxduuraat maxaa si kale oo xoolihiisa hantidiis u gaari kara ma jirto waa inuu markaa si dhuumaal ah oo atooyo kal inuu ku aato olihiis waase goorma hadduusan ka cabsanaynin in ay ka dhalato qaadashadaasi fidno ama dhib fidna dhib weynaysa ka dhalanayn waaya haddii kale oo uu ka cabsanaya fidna inay ka dhalato hadduu ninkan uu xoolaha uu ka qaato wuxuu ka cabsanaya fidna ka dhalato dhiigba u daato maalan ama dhib buu ka cabsanaya inuu dhasho oo dhib ka soo gaara marka ayadaa ah suusan fidnada aysan u dhicin ama dhibka uusan u dhicin dafcan lidarar waxaa waajib ku ah inuu qaadiga u kor yeelo qaadiga ku dacwaya waajib ku ah laakiin markii hore fidna uusan ka cabsanin dararna uusan ka cabsanin waxaa u bannaanayd asagoon qaadiba ku dacwaynin inuu aayar xoolihiisa soo qaato cayntiisii u arkaa soo maa haa ha soo qaatoon aayar xoolihiis asagaa ilan xaq u leh waaya wain istaxaqa qof hadduu mutaysta caynan cayn hadduu mutaysta falahu waxa u bannaan qofka akhduhaa cayntaa inuu qaato oo si madax banaan u qaato asoon qaadigiiba ogeysiinin qaadigiiba aan u koryeelin qofki inaan u sheegin in lam yakhaf hadduusan ka cabsanin fitnata fitna uusan ka cabsanin wa ilaa haddii kale oo fitna uu ka cabsanayo waja waxa waajib an ah, rafcu inuu koryeela qaadin qaadin uu koryeelo aw amase istaxaqa wuxuu mutaystay daynan dayn buu mutaystay calaa hayri mumtanicin midaan diidanayn uu ku mutaystay min aladaai daynta inuu bixiyo daalaba wuu ka dalbanayaa walaa yaxilu mana bannaano akhdu shayan shay inuu ka qaato shaygaasoo lahu qofka u sugnaaday aw amase calaa munkirin istaxaqa dayna dayn ba ku mutaystay calaa munkirin mid inkirsan walxaal laa bayinata wax markhaati ahna qofkii ma leh akhada wuxuu qaadanayaa jinsi xaqii xaqiisa jinsigiisa ayuu qaadanayaa wakadaa sidoo kale hayru jinsihi jinsigiisa waxaan ahaynna wuu qaadan karaa in faqadahu hadduu jinsigiisii waayo xoolihii uu ku lahaa ninkan jinsigiisiibu waaye noociisiibu waaye laakiin nooc kale ayuu ku helay ninkan xoolo kale uu haysto wuu qaadanaya wa in faqadahu hadduu jinsigiisii waayo cala almadhab amase istaxaqa daynan dayn buu ku mutaysta calaa muqirin mid qirsan mumtanican oo diidan xoole inuu bixiyo aw munkirin ama mid inkirsanoo walxaal lahu bayinatun markhaati buu leeyahay fakadalika taamay la mid tahayoo waxa weeye wuu ka qaadan karaa xaqiisii waqiila waxay lihi maye yajibu rafcu koryeelid ayaa waajibaysa ilaa qaadin qaadi inuu koryeelo masaladii hore waxay ahayd cayn buu qof ku mutaystay xoolo cayn ah ayuu ku mutaystay tanna waxa wey dayn qof baa qof kale dayn ku lahaa suwar kala duwadan marka meesha soo gelaysa dayntaas qofka lagu leeyahay ma qof ogol baa mise waa qof diidan hadduu yahay qof ogoloon diidanayn inuu xoolihii bixiyo xoolihii uu ka dalbanaya dayntii aan kugu lahaa isii leeyahay daalaba uu ka dalbanaya wuxuu leeyahay niyo dayntaan kugu lahaa isii markan uu qofkan qirsan yahay xoolihii uuna ogol yahay uusan u diidanayn uma banaano inuu xaq uu leeyahay ama xoolo uu leeyahay inuu ka qaato uma banaano maxaa yeelay ninka dee xoolihiiseeda waxaad gudbaysaa kumama diidan hantidaade saad oga qaadanaysa xoolihiisa midda kale inaad xoolihiisa aad qofkan ka qaadato markaan banayn waxa li daruura daruuraan u banayn haddaan daruura ma jirto qofku uu kuu qirsan yahay xooli inuu ku siiyo marka waxaan baaraya inaad xoolihiisi ka qaadato isagoon ogeyn ma jiro haddii qofkan daynta uu ku leeyahay uu yahay qof inkirsan dayntii wuuba dafirsan yahayba wa daynaad ugu leedahay ma jirto isla markaa ninkan mudaciga ah ee ninka daynta ku sheeganaya wax markhaati uma haysto maalintuu dayntan uu ku yeelanayay markhaati buuna la jooginba markhaati buuna u samayn ninkiina uu ku dafiray dayntiisa wuxuu wax aad ugu leedahay ma jiro xaaladda tan waxaa u bannaan qofkan eh, mustaxiqa ee daynta ninka ku mutaystay inuu xoolihiisii haddii uu helo jinsigoodii oo kale inuu ka qaato maalan kun dolar buu amaahiyey qofka kunkii dolar buu ninkan kun dolar uu leeyahay ayuu helay meel haaduu ka helay wuu qaadanaya kunkii dolar akhada jinsi xaqii yani xaqii uu ku lahaa jinsigiisii haddii uu helo maalkiisu ka qaadanaya raashin buu gadbad beriisuu amaahiyey tusaalahaan kadbadii beriiska ahayd ninka wuu dafiray ninkana markhaati uma hayso kadbad beriis ninka uu leeyahay ayuu meel haba ka helay ha qaato kadbadberiiska ahayd ha u qaato kadbadii beriiska ku lahaa waaya waa jinsi xaqii buu helay ka warran hadduu helo xoolihii uu ku lahaa xoolo ka duwan oo jinsigii aan ahayn tusaale ahaan ninkan wuxuu ku lahaa wuxuu ku lahaa maalan konton dolar konton dolar buu ku lahaa dabeetana wuxuu helay laba gadbadoodoo beriisa oo ninkan iska leehay dee labada gadbadood waa hayra jinsi xaqi xaqu ku lahaa way ka duwan yihiin markaa muxuu samaynayaa tan khilaaf baa ku jiree tanna way u bannaan tahay hadduu jinsi xaqi inuu gaadho u suroo weydo hayra jinsi xataa wuu qaadan karaa waxaan la nooc ahayn buu qaadan karaa muhiimadda waxay tahay qofka inuu xaqiisii oofsado lidaruurana wuu oofsanaya marka waaya taasina waa haddii hee qofkii uu dafirsanaa weeye qofkan ka war hadduu yahay muqir wuuna qirsan yahay deyntii inuu ku leeyahay waana mumtanic deyntiina bixina yidhi wuxuu ihi deyntan waad igu leedahay laakin ku siin maayo xoolahan waad igu leedahay deyntan laakin ku siin maayo xoog buu sheegtay qofkii ama suuradii kale ee waxa wey soo sheegin cagsigeed oo waxa weye qofkan wuu inkirsan yahay wuu inkirsan yahay wuxuu leeyahy deyn iguma lihid laakiin ninkan muddaciga markhaati ba markan u haystaa suurada hore waxay ahayd markhaati uuna hayn lakin markan markhaati buu hayaa labadan suuraba tii horay la mid tahayoo waxa weeye fakadaalika yani aqiisi wuu qaadanaya xaqiisii wuu qaadanayaa dayntaa jinsigeeda inuu ka qaadanaya hayra jinsigeeda inu ka qaadanaya marka tii hore may la mid tahay laakiin tan waxa weeye asax labadan suura waa cala alasaxi weeyaan mualif buu noo sheegay asax weeyaano khilaaf adag baa ku jira tan dambe waaya walidaalika qiil baa wuxuu leeyahy maye labadan suuraba qaadi ha u kor yeelo labadan suuree dambe qaadi ha koryeelo oo maxaa yeelay muxuu qaadi u koryeeli maxaa yeelay markan horena wuuba qirsan yaho asagaaba qiraya oo qaadigii maadaama uu ninka qirayo wuxuu le iga qaad qaadi wuuba qirsan yahay iga qaad markhaatina waan u haystaa inuu qirsan yahay tusaalahaan markan dambena mar hadduu inkirsan yahay markhaatina uu haysto dayntii uu ninkan daymiyey dee markhaati yuusan ha keensado qaadigaa uga qaadaya marka lama baahnaba inuu he inuu si qarsoodi olihiisa uga qaato oo babaano wuxuu idhi waidaa jaaza hadday bannaanaato alahdu inuu xoolihii ka qaato ninkan isagoon qaadiga u koryeelin falow kolkaa waxaa u bannaan kasru baabin albaab inuu jabiyo wanaqbu jidaarin gidaar inuu duleeliyo laa yasilu uusan gaadhaynin almaala xoolihii ilaa bihi arrinkaa mooyaane masala aafar biaq ba horta maslada la yhahda aafar bilaq haddii ninkan aan u bannayn inuu ninkan xoolihiisii uu ka soo qaato suwartii aan soo sheegayn asagoo qaadiga u koryeelayn suwartii aan u bannaantay inuu xoolihiisi ka qaato min jinsi xaqii ama min hayri jinsi xaqii aan soo sheegnay waxaa u bannaan xoolihii hadday ku jiraan meel xidhan maqsin bayba ku jiraan albaabkii maqsinka inuu jabiyo way u bannaanta si xoolihiisi u gaadho haddii albaabka uusan gaari karin oo gidaarka uu duleelin karana gidaarka wuu duleelinaya way u bannaanta in gidaarka inuu duleeliyo min baabi daruura maxaa sharciga u ogolaaday inuu xoolihiisi gaadho soo maha والمتولد من مأذون فيه غير مضمون waaya markaa xaq buu leeyahay maxaa yeele maadama sharcigu u fasaxay xoolihiis inuu gaadho wuxuu ku gaari laha o dhan wuu samaynaya maa laa yatimu lwaajib illaa bih waidaa jaaza hadduu bannaanaada alakhdu inuu xoolihii uu qaato falahu waxa u banaan kasru baami albaab inuu jabiyo wanaqbu jidaarin jidaar inuu dulaliyo laa yasil uusan gaaraynin almaala xoolihii ilaa bihi gidaarkaas albaabka jabintiisa iyo gidaarka duleyntiisa mooyane uma dabeetana almaakuudu wuxuu qaado min jinsihi jinsigiisa uu ka qaado wa min hayri hayrkiisa uu ka qaado yabiicu wuu iibinaya waqiila waxaa la yajib waxa waajib ah rafcuhu inuu u koryeer ilaa qaadin qaadi yabiicuhu iibinaya walma'khuudu wuxuu qaadana madmuunun calayhi waa lagu damaana qaadaya macna damaankiisa lagu leeyahay madmuunun calayhi damaankiisa lagu leeyahay waa suuradan dambe fi asax muctad haddaan qabano fayadmanu kolkaa wuu magdhabaya in telif hadduu waxaas dhinto qabla tamalluki intuusan milkin ka hor wa baycihi intuusan iibinin ka hor intuusan tamallukinna iibinin wuu magdhabaya haddii xoolihii ay dhintaan walaa yaahudu mana qaadanayo fowqa xaqihi xaqiisi wax ka badan inam kale hadday suuroodo aliqtisaar inuu ku gaabsado xaqiisii wuxuu yidhi ninkan Eh, waxa wey xaqiisii qaadanaya masalat dafar bilaq masladan soo sheegaynay eh, xoolaha uu qaaday wuu milkinaya uma maahuud yani waxan uu qaatay jinsiga xaqiisa ah hadduu xoolahan uu qaaday jinsiga xaqiisi u yahay oo lacag buu ninkan ku lahaa lacagtii lacag la mid ah ayuu helay de waxa wey min jinsi aqi weyaan raashin buu ninkan ku lahaa u amaahiyey raashinkii raashin la miduu helay waa min jinsi aqi wuu milkinaya haddii xoolahan uu qaaday min hayri jinsi xaqii jinsigii xaquu ku lahaa ninkan noocaan ahayn weyaan ninkan lacag buu ku lahaa raashidna wuu helay wuu leeyahay waaya marka ayada muxuu samaynayaa wuu iibinayaa xoolahan uu qaaday saa ku tamalluki maaye wuu iibinayaa waaya asagaa iibinaya qiil baa wuxuu leeya maya asagu iibin maaye qaadiguu u geenayaa oo qaadigaa iibinaya oo qof iibiye u diraya maxaa yeele asagoo ku tasarrufi mahayo xoolaha qof kale ee qaadigu geenaya qaadigaa iibinaya xoolaha uu iibinaya hadhow wixii markuu iibiye lacagtii uu ku lahaa ayuu ka qaadan doonaa lacagtuu ku lahaa buu ka qaadan doonaa marka xoolaha intuusan iibinin ka hor xoolaha uu qaaday madmuun weeyaan damaankiisa ku jiraan gacantiisu waa gacan damaan gacan ammaane ma ah maadaama xoolaan uu dhacay oo uu soo qaaday xoolo uu qof kale lahaa oo uu rabo inuu iibiyo siduu xaqiisa oo goosto gacantiisi waa gacan damaan gacan damaan weya sidaa darteed wixii ka yimaada uu mag dhabayaa macnaha waxaa looga jeedaa haddii xoolahaas intuusan tamalukin uusan iibinin ay ku dhintaan gacantiisa damaankii waa lagu leeyahay damaankii hee waa lagu leeyahay qiimaha xoolahaas markuu aaday laga bilaaba ilaa markuu dhibanayay wixii ugu badnaa ku magdhabaya biaar sida haasibkaba uu magdhabayo yani qiimihii ugu sarreeyay shaygan maqsuubka uu gaadhay kana saasoo kale weyaan maxaa yeel waa xoolo uu ku qaaday biayri idni maalik maalinka idankiisa heyrkiibu ku qaaday uu naftiisa dantiisa u qaaday markaa wuu magdhabayaa waaya xaqiisii ag ka badanna ma qaadanayo xaqiisii ag ka badanna ma qaadanayo maxaa loga jeedaa hadday u suurooda inuu intii uu lahaa uun ku gaabsado wax ka badan qaadan maayo tusaale ahaan ninkan kun dolar buu ku lahaa khasnadiisii buu furay hadday u suuroodo kunkaa dolar inuu qaato uu qaadanaya intii uu ku lahaa unbuu qaadanaya kama badinayo sababtoo ah xaqiisii markaa intaa unbuu ku gaaraya wax ka badanna waa waa xadgudub qaacidana waxay tilmaamaysa addaruratu tuqadaru biqadariha darurada qadarkeeda lagu qadaraa waaya wuxuu yidhi uma dabeetna maahudu wii ninkan uu qaaday min jinsihi min jinsi ai aiisa jinsigiisa ay tamalaku milkinaya aqiisii ayuu ku milkinaya hadduu isku jinsi yihiin saa isku wa min hayrihi hadduusan jinsigii xaqiisa un ahaynna yabiicu wuu iibinayaa wlmaahuud wuxuu qaaday oo min hayrihi min hayri jinsi aqi aqiisa jinsigiisa heyrkii ahna yabiicu wuu iibinayaa waqiila waaa lg waa waajiba rafcu inu koryeer ilaa qaadin qaadi qaadigaasu yabiicu iibinaya wlmaahuud wuxuu qaado madmuunun calayhi waa lagu damaana qaadaya manaa damaankiisa lagu leyahay fi asam muctamada qaban fayadmanhu dabeetana wuu magdhabayaa oo magdhowgiisa lagu leyahay intelif hadduu waxaasi dhinto qabla tamaluki intuusan milkiin ka hor wa beyci intuusan iibinin intuusan iibinin oo milkiin ka hor haddii uu markaa ku dhinto damaankiisa waa lagu leeyahay waayahay walaa yahudu ma qaadanayo fowqa aqi aqiisi wax ka badan ma qaadanayo inaamkar haddi u suuroodo inaamkar haddi u suuroodo aliqtisar inu ku gaabsado aqiisii walow waxaa u bannaan akhdu maali hariimi hariimihi qofkii diinta uu ku lahaa ku kusii lahaa maalkiis inuu qaado way bannaanta masale waa masale muhiima wuxuu leeyahay nin baa nin diin ku lahaa ninkaasina nin kaluu diin kusii lahaa marka ninkii waxa weye ninka hore diinta ku lahaa hadduu ninkaa diinta ka soo saari waayo kii kale ninkaa denta ku kusii lahaa aqiisi ma ka qaadan karaa isagoon xawaalo u samayn ma ka qaadan kara wuu ka qaadan karaa tusaale ahaan zayd ba wuxuu ku lahaa camr dayn buu ku lahaa tusaale ahaan wuxuu ku lahaa kun dolar camarna bakar wuxuu ku lahaa intaa in la mid ah kunkii baasna ku lahaa zayd waxaa u bannaan in xoolaha bakar uu ka qaato intii uu ku lahaa camar inuu ka qaato ayaa u bannaan waaya yani zayd ba wuxuu ku lahaa camar kun camarna wuxuu ku lahaa bakr kun zayd wuxuu ka qaadan karaa bakr kunkii uu ku lahaa camar hadda isagoon xawaal lagu samayn qaabkii aan soo sheegin uu qaadanaya si qaab waxa weye dhuumaal ah isagoon u sheegin ayuu ka qaadan karaa waayahay masaladan haddaba shuruud bay leedahay hardiga kooaad waa weeye riimkiisii ku lahaa diinta inuusan xoolihiisa gaari karin laakiin wuxuu gaari karaa ninkuu ku sii leeya asago xoolihiisu gaari karaa taasi waa shardiga kooaad hadduu hariimkiisii diinti ku lahaa diinta uu gaari karo xoolihiisa kan labaad kama qaadan karo asagoo kusii lahaa kama qaadan karo kaasi waa shardiga kooaad shardiga labaad in hariimulhariim ninka uu diinta ku leeyahay ku sii leeyahay inuu yahay mid dafiray macnaha inuu ninkani diin ku leeyahay ama nin u diiday inuu yahay waaya sadega saddexaad aakhidkii oo hariimkiisa ogeysiin xoolaha hariimkiisa ka qaaday macnaha ninkuu diinta ku lahaa buu ogeysiinayaa in uu ka qaatay xoolihii hee uu ku lahaa ninkanuu ninka dayntuu ninkaa ku lahaa wuxuu hi so adi kun doora kuuma lahayn haa kunkii doora soo kaama saari kari wayn haa kunkii waxaan ka qaatay ninkii aad ku lahayd adna kunka doora aad ku lahayd ayaan ka qaatay la soco inuu ogeysiiyo oo maxaasaa loo yeelayaa si uusan ninka mar labaad diinta uga qaadanin usan u dulminin araad hariimalhariibna inuu arrinkaa ogeysiiyo hariimalhariibna inuu u sheego ninkan deynta uu ku lahaa ku ku sii lahaa ee xoolaha uu ka qaatay inuu u sheego inuu xoolo ka qaatay laakiin culimadu waxay dhaheen si uusan dacwad ugu soo oogin xiilad buu samaynaya xiladu waa maxay labadooda keliya ayagoo wada jooga ayuu u sheegaya wuxuu le niga xoolaha ninkaa hebele soo xoolo muuna kuu lahayn haa anna xoolahan ku lahaa waan ka soo saari waaya intii aan hebel ku lahaa ayaan adikaa qaatay la soco marka markuu saa uu sheego hadhow dacwad kuma soo oogi karo hadduu ku soo ogo markhaati ma haysto markhaati ma haysto sooma ninkana wuu inkiri karaaba hadhow wuu inkiri kara hadduu ka dalbado wuu dhihi karaa waxa kama qaadan fa innahu bixaq maxaa yaele xaq buu ku inkiraya markaas waayahay waa xiyal alfuqahaa baa meesha ku jirta masaladan la socda xiyal alfuqahaa ayaa meesha ku jirta waa mas'alo ku dhisan xiila laakiin xiiladan waa xilo bannaan waa mraj iay dhahan culamadu makhaarijta iyo waaa la kala saaraya xiyasha baadilka ee sharcigu uu diiday marka tan waa makhraj fiqi ah waa qof xaqiisii gaari kari waayey oo wasiiluu ku gaada aan u samayna laakiin xeelad maaha dadka xoolahooda lagu qaaday aan lagu dhacay maaha walow qofkii waxaa u bannaan akhdu maali hariimi hariiminu ninkii deyntu ku lahaa ku kusi lahaa xoolihiisi inuu ka qaato ayaa u bannaan akhdu maali hariimi hariimi ninkuu deyntu ku lahaa ku kusi lahaa kaasi inuu xoolihiisi ka qaato ayaa u banaan hadduu ka soo saari waayo kii uu diinta ku lahaa xoolihiisu ka saari kari waayo islamarkaana uu gaari kari waayo xoolihiisii halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclى aclam w